ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun ya ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wakhalaqa minha zawjaha wabasa minhuma rijaala kahiira wanisa'a wاtaquu llaha aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam ina allaha kana calaykum raqiba ya ayuha annaasu taquu ya ayuha annaasu itaquu rabbakum ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayagfir lakum dunuubakum wman yudic allaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima ama bacd faina asdaq alxadiidi kalaam allah wkhayr alhadyi hadyi muxamadi salى allahu alayhi wasalam washara alumuuri muxdathaatuha wa kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii ilaahay uu idmo halkaa waxaan maaragtay ku sharaxaynaa maaragtay silsilatu qasas alambiyaa marka waxaan samaynayaa marka hore insha allah haddii rabbi idmo muqadimo ayaan ka bixinaynaa iyo waxa weeye turjumatu ibni kahiir raximahullah marka muqadimo ayaan ka bixinaynaa qasasu alambiyaa iyo fawaa'idda iyo wanaagga ay leedahay waxaad ogaataa akhi lmuslim wa wkti lmuslima ana qasas alambiyaa fiihi fawaa'idun kahiira fawaa'id iyo cibar aad u badan ayaa ku jirta qasas alambiyaa in la barto dadkuna aad iyo aad bay ugu baahan yihiin leanno sababtu waxay tahay waxa ay ku baraysaa oo ay ku tusaalaynaysaa nebiyadii ambiyadii rusushii oo dhan iyo wixii ay la kulmeen sida ay u sabreen markay dhibaatada la kulmeen iyo waxa weeye dacwada say dadka ugu yeereen iyo mowqifkii ay qaateen markii mashaakil uu ku yimid intaasoo dhan ayay ku baraysaa waxay kugu boorinaysaa inaad jeclaatid dadkii ahlu khayrka ahaa leanna waxa weeye bilow aamniga waxaa ku abuuran maxabbatu ahli lkhayr dadkii ahlu khayrkaa ah marka haddaad jeclaatid dariiqoodii iyo meeshii ay mareen iyo siday dacwada dadka ugu yeereen haddaadan aqoonin oo wax ka aqoonin aad iyo aad bay u adag tahay inaad dariiqoodii raacdid haddaba qasasul ambiyaa marka waxay ku tusaalaynaysaa oo ku waadixinaysaa oo dariiqa waadix kaaga dhigaysaa dariiqii nebiyadii mareen ridwaanu e, salawaatullahi wasalaamuhum calayhim kulligood ilaahay maaragtay nabadgelyadooda ha noqotee nabadgelyada ilaahay dushooda ha noqotee waxay ku tusaysaa oo kugu boorinaysaa dariiqii ay mareen akhlaaqda ayay aad iyo aad u hagaajinaysaa qasasul ambiyaa leanna waxaa laga baranayaa sabarkii ambiyada siday u sabreen dhibaatada markay la kulmeen waxaa laga baranayaa habkay dacwada dadka ugu yeerayeen wuxuu leeyahay marka ibnu raximahu llah waxaad ogaataa buu yidhi iclam ana fanna taariikh fan e, fannu taariikh fannun caziizu e, maaragtay waa fan aad iyo aad u wanaagsan jamu lfawaa'id shariifu lgaaya aad iyo aad buu wanaagsan yahay buu kuleeyahay inuu qofku taariikhda barto taariikh la bartana waxa ugu wanaagsan oo waxa weeye ugu wanaag badan taariikhdii nebiyada iyo ambiyadii iyo waxa weye waktigay ahaayeen iyo siiradoodii inaad beratid leanno haddii aad beratid taariikhdoodii faa'idadii ayaa kuu dhammaystirmaysa nebiyadii o dhan baad baranaysaa wixii lala soo diray baad ogaanaysaa dariiqay dacwada u mareen baad ogaanaysaa markaa ayaa waxaad gaaraysaa inaad waxa weeye aad ku dayatid oo dariiqoodii raacdid sidoo kale fawaa'idda oo ku jirta waxa weeye ilaahay aad iyo aad buu inoogu booriyey waqad xafa allahu caza wajalla cala alictibaari biaathaari alumami asaabiqa in ummadihii hore iyo axwaashoodii la barto oo waxa weeye qisaskii laga sheekeeyo aad iyo aad buu ilaahay kitaabkiisa inoogu booriyey sababtu waxay tahay waxaad arkaysaa kitaabka qur-aankaa markaa akridid oo waxa weeye aad fiirisid oo waxa weeye aad ku tadaburtid inay aayado aad iyo aad u badan ay ka sheekaynayaan ummadihii hore iyo akhbaartoodii ilaahayna uu mar walba leeyahay waxa weeye cibratun lalbaab ilaahay waatuu yidhi qawluhu tacaala kadalika naqusu calayka min anbaa'i ma qad sabaq waqad aataynaaka min ladunna dikra ilaahay nebiga wuxuu uga sheekeeyey ummadihii hore oo dhan ummado aad u fara badan iyagii o dhan haddaan la soo koobin xataa laakiin ummado aad u fara badan buu ilaahay inooga sheekeeyey oo kitaabka qur-aankaa ka buuxda oo aad iyo aad ugu badan oo ina tusaysa in lagu cibro qaato oo waxa weeye kuwii gaaloobayna meeshii ay mareen iyo haraagii ku dhacay baa laynooga sheekeeyey si aynu uga digtoonaano oo waxa weeye aynu qaadan dariiqii ay mareen aan ka digtoonaano iyo madhabkii ay qaateen iyo waxa weye macaasidii iyo shirkigii si aan uga dheeraano nebiyadii oo dhan iyo waxa weeye dariiqay mareen iyo dacwadoodii iyo sidii ilaahay u badbaadiyey ayaa laynooga sheekeeyey si aynu maaragtay dariiqoodii u raacno oo ugu cibro qaadanno oo waxa weeye qalbigu inoogu dego sidoo kale ilaahay waxa uu ka sheekeeyey oo ku khatimay cala alumami asaabiqiina wamaa jaraa waxyaalihii ummadihii hore markuu ka sheekeeyey oo waxa weeye fii suurati huod markuu ilaahay ka soo sheekeeyey qoomamkii hore oo tegey qoomu nuux iyo ibraahim iyo ummadihii hore o dhan markii laga soo sheekeeyey ayaa ilaahay wuxuu yidhi dalika min anbaa'i alquraa naqusuhu calayk waxaan kaaga sheekaynay ummadaha hore oo tegey ayaan kaaga sheekaynay oo waxa weeye si aad qalbigaagu ugu dego oo waxa weeye aad ugu raaxaysatid ayaa laynooga sheekeeyey sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi tilka alquraa naqusuhu calayka oo waxa weeye min ambaa'iha waxaan kaaga sheekaynaynaa tilka alquraa naqusu calayka min ambaa'iha waqad jaa'athum rusuluhum bilbayinaat fama kaanuu liyu'minuu bima kadabuu min qabl kadalika yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey ummadihii hore oo gaaloobay markuu nebiga uga sheekeeyey oo lagu dul akhriyey ayuu yidhi ilaahay rusushii bay beeniyeen oo diintii ilaahay bay beeniyeen oo waxa weeye dariiqii xaqa ah bay ka leexdeen ilaahay marka wuxuu ku khatimay oo waxa uu yidhi kadalika yadbacu allahu calaa quluubi alkaafiriin ilaahay saasuu qofka gaalooba qalbigiisa u daboolaya oo ciqaab iyo waxaa ku dhacaysa mashaakil iyo waxa weeye qalbigiisiiyo daboolmay ayaa ku dhacaya fi suurat alacraaf waqad amara allahu tacaala ilaahay waxa uu nebigiisa amray inuu qisaskii inooga sheekeeyo oo waxa weeye siduu ulahaa aayaddii qur-aanka ahayd watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalaka minha faatbacahu shaydaan fakana min alghaawiin markuu ilaahay ka sheekeeyey ninkaa qisadiisii oo waxa weeye ilaahay uu halaagay oo inta cilmi la siiyey oo diin la siiyey oo waxa weeye la wanaajiyey ayuu markaa waxa weeye bannaanka ka maray oo uu ka leexday oo uu halaagsamay oo waxa weeye shaydaan uu raacay aakhirka ilaahay wuxuu ku khatimay aayadaha fii suurati alacraaf ilaahay wuxuu ku khatimay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun mathalu lqowmi aladiina kadabuu biaayaatina faqsus ilqasasa ay macnaha taasi waxa weeye misaalkii lagu siiyey iyo tusaalihii lagu sheegay iyo habkii lagaaga sheekeeyey ummadihii hore haddaba marka faqsus ilqasasa ayaa la yidhi qasaskii uga sheekee buu yidhi ilaahay ummaddaada lacallahum waxay mudan yihiin yatafakkaruuna inay waansamaan oo fakaraan oo ku cibro qaataan haddana sidoo kale ilaahay markuu ka sheekeeyey qoomkii la cadaabay oo halaagu ku dhacay oo waxa weeye almucadibiina waxay ay kasbadeen iyo dembiyaday galeen markii laga sheekeeyey oo laynooga digayo inaynu dariiqoodii raacno oo waxa weeye layna tusaalaynayo oo layna leeyahay halaagaasay sameeyeen oo ficilkaa xun sameeyeen iska ilaaliya ayuu ilaahay wuxuu yidhi awalam yasiiruu miyana soconaynin fi lardi dhulka fayanduruu kayfa kaana caaqibatu aladiina kadabuu min qablihim kanuu hum ashadda minhum quwa wa aahaaran fi lardi faahadahum allahu bidunuubihim wama kana lahum min allahi min wa ilaahay aayaddaa wuxuu inoogu caddeeyey war miyidan dhulka soconayn baali oo idin fakeraynin oydan qasaskii ka faa'idaysanaynin ummadihii hore oo tegey oo ilaahay haraagay oo dembigii ay galeen lagu haraagay miyaydan ku fekereen ayaa layna yidhi sidaas daraaddeed marka halkaa waxaa kaaga caddaanaysa inay abboon tahay in lagu fekero ummadihii hore oo tegey oo waxa weeye halaagsamay iyo waxa weeye xumaantii ay sameeyeen iyo dhibaatadii ay galeen inta la fiiriyo in lagu fekero ayay mudan yihiin oo waxa weeye markaa laga digtoonaado dariiqoodii oo waxa weye aad iyo aad aynu uga digtoonaano dariiqii ay mareen lacallahum yatafakkaruun si ay u fekeraan halkaa marka waxaad ka garatay ilaahay inuu yidhi wma kana lahum min allahi min wa faakhadahum allahu bidunuubihim wama kana lahum min allahi min wa wax ilaahay ka celiyey dembigii markay galeen oo gaaloobeen oo waxa weeye ay dunuubtii badiyeen ciqaabtii ilaahay u timid cid ilaahay ka difaacday iyo cid ka celinaysa midna ma jirto wey sidaa daraaddeed marka waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga digtoonaado oo waxa weeye aad iyo aad loogu fakero waxa weeye e, ummadihii hore iyo wixii soo dhex maray ilaahay waxa uu yidhi sidoo kale uga sheeke wa qaala aladii aamana yaa qowmi inii akhaafu calaykum mitla yowmi alaxzaab bal u fiirso mu'mina aali fircoon wuxuu dadkiisii ku leeyahay markuu nabiyullaahi muusa ay diideen oo ku gaaloobeen ayuu waxa uu leeyahay mu'min aale fircoon baa la hadlaya qoomkiisii wuxuu leeyahay wayaa qowmi qoomkaygiyo waxaan idinka baqayaa oo idinka cabsanayaa inay idinku dhacdo ummadihii hore wixii ku dhacay wixii ku dhacay qowmu nuuxin qowmi nuuxin wa caadin wa thamuuda waaladiina min bacdihim wama allahu yuriidu dulma lilcibaad waxaan ka baqayaa buu yihi dhibaatadii ku dhacday ummadihii hore oo sidai ay u halaagsameen dembi markay galeen oo nebiyadii beeniyeen mashaakilkii ku dhacay inuu idinku dhaco ayaan ka cabsanaya war ilaahay ka baqa oo nebiga raaca oo rumeeya rasuulka laydiin soo diray oo fircoon yuu idi halaagine iska daaya dariiqan uu fircoon idinku yeelay ilaahayna waxa weeye ummadaha ma dulmiyo haddayna iyagu dulmi la imaanin iyo waxa weeye gardarro iyo shirki ilaahay ma cadaabayo ummadaha waa inaad ogaatid weeye akhilmuslim wa waktilmuslima wakhatama allahu ilaahay wuxuu ku khatimay sidoo kale calaa qasasi alambiyaa biannaha tutabbitu alfuwaad fuaad macnaha qalbiyada inay dejiso oo lagu dego oo lagu cibro qaato ayuu ilaahay inoo caddeeyey oo waxa weeye ay aad iyo aad u wanaagsan tahay liannahu ilaahay waxa uu yidhi qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi wa kullan naqusu calayka min anbaa'i arusuli ma nuthabitu bihi fu'aadaka wa fi hadihi alxaqu wa mawcidatun wa lilmu'miniin ilaahay fi suurati huud nabiga markuu uga sheekeeyey aayadda waxaa lu ilaahay uu ku yidhi waxa sababta aan kaaga sheekaynayna waxay tahay qisaskii hore iyo waxa weeye rusushii hore iyo akhbaartoodii sababta aan kaaga sheekayna waxa weeye qalbigaaga in lagu dejiyo leanno mushrikiintii baa waxay ku hayaan saaxir baa tahay faalalow baa tahay beenlow baa tahay intaasoo dhan markay ku yidhaahdeen ayaa ilaahay qasaskii uga sheekeeyey nabiyullaahi nuux oo dhibaato lagu sameeyey nebiyullaahi eh, ibraahim oo dabkii lagu riday nebiyullaahi huud oo laleeyahay waad waalan tahay nebiyullaahi luud oo laleeyahay waa ku rajiminaynaa kulli waxa weye nebiyadii markuu ilaahay uga sheekeeyey buu yidhi intaasoo dhan sababtaan kaaga sheekaynay waxay tahay inuu qalbigaagu ku dego oo waxa weye aad xasilooni ka qaadid haddaba waxaa la rabaa qofka muslimka ah oo ku dayanaya nebiyadii oo dariiqii xaqa ahaa doonaya inuu maro inuu ku qalbigiisu ku dego ambiyadii markii looga sheekeeyo oo qasaska ambiyada markuu dhegaysto inuu qalbigiisa ku dejiyo oo uu ogaado rafaadka iyo dhibaatada maanta socota waxyaalahan fitanka iyo maanta socda in waxa weeye ummadihii hore lasoo dhibay mashaakil oo dhan lagu sameeyey inaad ogaatid weeye akhilmuslim wa lmuslima sidoo kale ilaahay waxa uu ka dhigay in la dhegaysto qasaskii oo waxa weeye lagu cibro qaato ilaahay wuxuu ka dhigay cibra iyo waxa weeye mawcida sidaa daraaddeed ayuu waxa uu yidhi laqad kaana fii qasasihim cibratun liuli lalbaab markuu ilaahay ka soo sheekeeyey qisatu yuusuf calayhi salaam walaalihii wixii dhex maray rafaadkii ku kala dhacay iyadoo waxa weeye godkii lagu riday ceelkii inta lagu riday ilaahay ka soo saaray haddana markaa waxa weeye addoonnimo loo iibiyey oo la addoonsaday haddana markaa masar la geeyey oo waxa weeye uu addoon noqday oo waxa weeye markaa uu muddo halkaa joogay naagtii waxa weeye ay soo korisay haddana roorsatay dhibaato ku samaysay haddana la xiray mashaakil oo dhan lagu sameeyey intaasoo dhan marka ilaahay ka sheekeeyey haddana markaa uu madaxnimo gaaray ilaahay u necmeeyey marka dhinac walba markii laga taabtay qisatu yuusuf calayhi salaam oo waxa weeye marna la imtixaamay marna loo barwaaqeeyey ayaa marka aakhirkii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu ku khatimay markay arrintiisii o dhan ay dhammaatay ayuu ilaahay wuxuu ku khatimay laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab qofkii caqli leh oo wax garanaya ulul albaab ay ulul cuquul qofkii caqli leh oo wax fahmaya oo waxa weeye ku tadaburaya waxay u tahay cibrad uu ku taamilo qaato oo waxa weeye uu markaa kaga digtoonaado waxyaalaha macaasida ah dariiqa xaqaana uu ku maro oo ilaahay uu ka cabsado ayay u tahay haddaba waxaad ogaataa marka akhilmuslim oo waktilmuslima qasasul ambiyaa aad bay fawaa'iddeedu u badan tahay mana soo koobi karno marka imaam ibnu kahiir raximahullah ayaa wuxuu sameeyey kitaab aad iyo aad u qayima oo aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weye qasas ambiya la yidhaahdo oo aad u weyn oo waxa weye kitaab aad u fiicana oo nebiye badan uu ku keenay ilaa iyo waxa weeye soddon qiso gaaraysa ayuu halkaa kaga hadlay oo waxa weye aynu insha allahu tabaaraka wa tacaala soo qaadan doonaa haddii uu rabi idno nebi nebi baan uga sheekaynaynaa oo soo qaadan doonaa sidoo kale kitaabkiisa waxa weeye albidaaya wanihaaya waa kaga hadlay oo waxa weeye ilaa iyo waxa weeye bid-u lkhalqi uu kaga hadlay oo waxa weeye uu aad u waday markii dambena uu qasasul soo gaaray qasasul markaasuu kitaab gaara ka dhigay warataba alxaafidu ibnu katiir raximahullah waxa uu u tartiibiyey waxa weeye tartiib zamaniyan ah oo waxa weeye bixasbi ijtihaadihi sidii ay u kala horreeyeen nebiyullaahi aadam buu ka soo bilaabay idriis buu ku xijiyey nuux buu ku xijiyey wuxuu ku xijiyey huud wuxuu ku xijiyey saalix wuxuu ku xijiyey maaragtay ibraahim calayhi salaam wuxuu ku xijiyey luut wuxuu ku xijiyey shucayb saasuu u soo waday ilaa iyo waxa weeye uu silsiladaas uu saa usoo waday ayuu waxa weeye soo waday maaragtay imaam ibnu katiir raximahullah waana ijtihaadan minhu ee wax adilaa oo ku sugnaatay inay saa isugu xigeen lama hayo weye marka wuxuu sameeyey isagu ijtihaadkiisaas oo wuxuu sameeyey sidii aayadaha qur-aanka ay u kala horreeyeen iyo tartiibkii iyo waxa weye saasu usoo waday oo waxa weye uu ku keenay raximahullah ijtihaad wuu dadaalay aad iyo aad buu dadaalay oo nusuus aad u fiican buu keenay isaga ayaynu marka ictimaadaynaa oo ka soo qaadanayna insha allahu tabaaraka wa tacaala masaadir bay leedahay qasasul anbiyaa masaadirta aynu ka soo qaadanayno iyo meesha aynu ictimaadayno qasasul ambiya waxa ugu horaysa qur'aanka kitaabka qur'aanka ayaa la ictimaadaya leanno isagaa wuxuu yahay nusuusta ugu saxiixsan haddana markaa waxaynu ictimaadaynaa nusuusta kale oo ku sugnaatay waxa weeye axaadiista saxiixa oo qasasul ambiya ku aroortay oo waxa weeye nebigu ka sheekeeyey ayaa la ictimaadaya haddana markaa taariikhda ayaa la ictimaadaya oo waxa weeye taariikhduna waa laba nooc taariikh ay dadkii islaamkaa qoreen iyo taariikh ay qoreen banu israa'iiliyaadkii iyo reer banu israa'iil laga soo guuriyey labadaa nooc bay taarikhdu u qaybsantaa marka aad iyo aad waxaan awoodda u saaraynaa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aqwaashii saxaabada iyo mufasiriintii waxay yidhaahdeen ayaynu ictimaadaynaa haddii rabbi idno amaa waxyaalaha israa'iiliyaadkaa oo waxa weeye soo arooray israa'iiliyaadka waxaa la yidhahdaa wixii reer bani israa'iil laga keenay oo waxa weye kutubahoodii hore ay ku qoreen ayaa la yidhahdaa banu israa'iiliyaadku saddex nooc bay uqeybsamaan marka banu israa'iiliyaadku waxaa ka mid a ah wax waxa weeye saxiixa oo reer bani israa'iil waxyaalihii laga keenay saasoo kale u isticmaalayaa imaam ibnu kathiirna aqwaashoodii qaar buu soo guurinayaa laakiin waa wixii saxiixa ayuu soo guurinayaa marka waxa weeye saddex nooc bay uqaybsantaa qisadoo waxa weeye akhbaartoodu oo waxa weeye taariikhdoodu saddex nooc bay uqaybsantaa nooc saxiixa nooca marka saxiixa waxa weeye waa wixii kitaabkeenna iyo sunnaha nebiga iyo waxa weeye culummada aqwaasheeda waafaqay oo waxa weeye sunnaheeda ku sugnaaday sunnaha kitaabka qur-aanka ah iyo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisii wixii ay waafaqaan masalan sidii qisatu yuusuf oo kale calayhi salaam iyo waxa weye habka ay uga sheekeeyeen haddii la ogaado inay waxa weye markaa iyaguna saas oo kale uga sheekeeyeen inta badan waa iswaafaqeen marka waxyaalaha noocaasa oo waafaqay masalan tusaale waxaa inoogu filan masalan markay odhanayeen banyamin oo kale walaalkii yuusuf walaalkii waxay yidhaahdeen banyamin baa la odhan jiray oo ninkii la hooyada ahaa aanu kitaabkooda waxay ku qoreen in la odhan jiray banyamin sidaas oo kale ayay maaragtay kitaabkeennuna waxa uu yidhi maaragtay id qaaluu la yuusufa wa akhuuhu kitaabkeennu waa caddeeyey inuu walaal lahaa gaara ah oo labah ahaa culummaduna waxay kulligood waxa weeye wada keenayaan inuu leeyahay sida maratay ibnu kathiir iyo ibnu jariir iyo kulli waxay keenayaan a'imadoo dhan oo saxaabadii ay ka soo guurinayaan in la odhan jiray banyamin oo uu ku hooyo ahaa sidaa daraaddeed marka waxyaalaha noocaasa oo waafaqay kitaabkeenna iyo sunnaha iyo aqwaashii waxa weeye selafka ay yidhaahdeen waa sax waxa weye wax dhibaataa ma leh oo waxa weye waa laga qaadan karaa bay yidhahdeen culummadu markaa oo waxa weeye kalaamkooda waxaa la odhanaya waa saxiix sidoo kale culummadoo dhan saasay ku wada fasireen maaragtay inuu yahay banyaamiinka qowlkaa marka wixii waxaynu leenahay wixii banu israa'iyaada oo kitaabka iyo sunnaha waafaqa iyo aqwaashii culummada oo markaa culummadii ay saxiixiyaan oo yidhahdaan waxaani waa sax dhibaato male haddii laga sheekeeyo min xayu taarikh laakin waxa weeye waa waxaan caqiidana laga qaadan maya iyaga laakin caqiidada waxaynu ka qaadanaynaa iyo axkaamta kitaabkeena iyo sunaheena ayaynu ka qaadanaynaa oo iyaga uma baahi weyn waxaa kaloo sugnaad aynu isticmaalaynaa mathalan qeybta labaad waxa weeye oo bani israayaadka waxyaalo kadida waxaynu nir saddex nooc bay uqaybsamaan mid saxiixa iyo mid beena waa wixii beena waxa beentaana waxa weeye waa wixii kitaabkeenna iyo sunnaha khilaafo wey oo waxa weeye markaa daaqadaynu ka tuuraynaa oo ma qaadanayno wixii kitaabkeenna iyo sunnaha ka hor yimaada leanno iyagoo dhan waa beenlowyaal wey ilaahay waa tuulaa fatadmacuuna an yuuminuu lakum waqad kana fariiqun minhum yasmacuuna kalaam allah uma yuxarifuunahu min bacdi ma caqaluuh wa hum yaclamuun iyagoo kitaabkii garanaya oo adiladii dhegaystay ayay inxiraafinayaan sidaa daraaddeed marka laguma kalsoonaan karo wixii marka kitaabkeenna iyo sunnaha khilaafay dhinac baynu ka maraynaa oo waxa weeye waxaynu odhanaynaa waxaani waa baatil leanna waa ilaahay lahaa waxay odhanayeen haddii ay la kulmaan waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanna waidaa khalow ilaa shayaaiin waidaa khalaa bacduhum ilaa bacdin qaaluu atuxadithuunahum bima fataxa allahu calaykum liyuxaajuukum inda bihi cinda rabbikum afalaa tacqiluun iyagii baa isla hadlaya oo waxay leeyihiin mar alla markaa dadka mu'miniinta la joogtaan oo nebiga iyo calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joognana waxay leeyihiin aamanaa waan rumaynay oo idinkaan idinka mid nahay mar alla markay iyagii isku tagaan oo waxa weeye iyagii ay waxa weye gaar isugu baxaanna waxay leeyihiin horma waxaad u sheegaysaan waxa weeye diintii iyo tawraad wixii ku yiilay oo ilaahay idin siiyey nimankaan ha u sheeginina oo waxa weeye been baynu u sheegaynaaye ha u sheeginina waxba niidan caqli lahayn sooda ka gerheli mayaan sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna ana allaha yaclamu ma ana allaha yaclamu ma yusiruuna wama yuclinuun wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaab ila amaniya wa inhum ilaa yadunnuun marka macalshaahidkeenu hadda waxa weeye fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydihim uma yaquluuna hada min cindi illah waka marka been bay inta sheegaan oo kutubtoodii ku qoraan ayay waxay leeyihiin haadaa min cindi illaah waxa weye diintii nabi muusey ka mid tahay towraad bay ku jirtay ayay odhanayaan haddaba wixii la ogaado inay khala tahay oo waxa weeye ay gacmahooda ku qoreen baatil weeye baynu odhanaynaa mana qaadanayno wax alla wixii kitaabkeenna khilaafay iyo sunnaha nebiga calayhi isalaatu wasalaam ma qaadanayno weyn oo bannaankeennu ka marayno wuxuu leeyahay sheekh naasir sacdi raximahullah ilaahay wuxuu aayadahan inoogu caddeeyey nimankii waxa weeye eh, yahuudda ahaa waxa weye ahlu kitaabka ah culummadoodii iyo cawaamtoodii iyo munaafiqiintii kulligood ilaahay waa sheegay waxa uu sheegay culummadoodii inay waxa weeye intay wax qoraan beena ay dadkii markaa ku dhuuminayaan cawaamtiina inay iska taqliidinayaan iyagoo bilaa cilmi ku raacaya haddaba waxa weeye markaa ma raacayno oo waxa weye wax khalada ah, oo waxa weye kitaabkeenna iyo sunnaha khilaafay ma qaadanayno marka haddii rabidno oo waxa weye waynu radiyeynaa oo waxa weye ma qaadanayno wax alla wixii bani israaada oo kitaabka iyo sunnaha khilaafay dhinac baynu ka maraynaa haddii rabidno saasaan ku samaynaynaa qasasul ambiya insha allahu tabaaraka wa tacaala leanna sababtu waxa weeye laguma kalsoonaan karo oo waxa weeye ba waa baatil bay u badan yihiin waxoodu ma lagu kalsoonaan karo sheikh alislaam ibnu taymiya sidoo kale wuxuu leeyahay macnaha saasoo kale wuu caddaynaya oo wuxuu leeyahay maadaama ay kitaabkii ilaahay inxiraafiyeen oo waxa weeye wax beena ay ku dareen wax lagu kalsoonaanayo ma aha oo waxa weye ilaahay waa ceebeeyey oo waxa weye aad iyo aad buu ilaahay uga hadlay inay dadkaasi ay yihiin dad aan lagu kalsoonaan karin haddaba marka wax alla wixii ay keeneen oo waxa weeye banu israailada oo reer banu israa'iil laga keenay oo waxa weeye aan deliisheenna waafaqin waxaynu leenahay waxaan ma qaadanayno oo dhinac baynu iska dhigayna marka labadaa qaybood oo aan soo sheegnay insha allahu tabaaraka watacaala midda koowaad waxa weeye waa wixii sunnaheenna iyo kitaabka waafaqa waynu qaadanayna oo waxaynu leenahay way saxan yihiin leannahu kitaabkeenna ka markhaanti kacay oo kitaabkeennu wuxuu ka markhaanti kacayaa kutubtii hore oo dhan ayuu ku markhaanti furaya wixii saxa iyo wixii khalada ayuu kala sheegaya qowlka labaad waxaynu niri oo midda labaad oo aan la qaadanaynin waxa weeye oo aynu tuurayno wax alla wixii kitaabkeena khilaafay waxaynu leenahay waa baatil wey waa beentoodii iyagu ay ku dareen waa tuuraynaa marka mid saddexaad baa jira marka oo waxa weeye eh, la yidhaahdo wixii aan kitaabkeenuna uuna beenin uuna rumaynin iyaguna ay sheegeen maxaan ka yeelayna marka haddaynu niri middii koowaad waxay tahay wixii iyagu ay kitaabkeenna waafaqay waxaan leenahay waa sax waa run oo kitaabkeennii baa caddeeyey inay run tahay iyo sunnaha wixii kitaabkeennu beeniyey ama sunnuhu beeniyey na waxaanu leenahay waa been weeye iyagaa gacmahooda ku qortay oo ma qaadanayno haddaba marka wixii uuna kitaabkeennu ka hadlin oo uuna beenin oo uuna rumaynin oo uu ka aamusay nebiguna uuna ka hadlin calayhi salaatu wassalaam saxaabadiina ayna caddaynoo odhan waxaani waa beentood maxaynu ka yeelaynaa taa waxaynu odhanaynaa leanna wuxuu ixtimaalaa inay been tahay waxayna ixtimaashaa inay run tahay labadaba waa suurtagal weyn sidaa daraaddeed ayaa nebigu waxa uu leeyahay calayhi salaatu wassalaam xadiidka abu hureyra uu ka wariyey ayuu nebigu wuxuu yidhi abu hureyra wuxuu leeyahy radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana ahlu lkitaabi yaqra'uuna atawraat bilcibraaniya wa yufasiruunahaa bilcarabiya intay ku soo akriyaan luuqadoodii oo waxa weeye cibraaniyadu waa luuqadii ay ku hadli jireen waa luuqadii yahuudda wey ayay inta ku soo akriyaan oo soo fahmaan ayay markaa carabi u turjumi jireen oo waxay samayn jireen intay carabi u bedelaan ayay dadka islaamkaa ku dhex akrin jireen oo ay u sheegi jireen oran jireen saa iyo saasaa jirta saasaa dhacday waxyaalihii cilmi qeybka ah oo kitaabkooda ku waxyaalo badan bay sheegi jireen nebiga calayhi salaatu wasalaam baa markaa wuxuu yidhi laa tusadiquu ahla alkitaabi walaa tukadibuuhum ha rumaynina wixii ay idiin sheegaan ha rumaysanina hana beeninina sababtu maxay tahay maxaan samaynaa marka rasuulka ilaahay wuxuu yidhi markaa waquuluu waxaa dhahdaan aamanaa billaahi wma unzila ilayna wmaa unzila ilaykum waan rumaynay annagu wixii ilaahay uu soo dejiyey oo idinka laydinku soo dejiyey oo towraad ahaa waanu rumaynay wixii ilaahay uu annaga nagu soo dejiyey oo kitaabka qur-aankaana waa rumaynay annagu oo waxa weye laakiin wixii kale ood idinku ku darteen ma rumaynayno ayaa halkaa ka soo baxaysa marka xadiidka waxaa weriyey imaamu albukhaari iyo waxa weeye maaragtay imaamu muslim ayaa weriyey oo imaam bukhaari baa weriyey oo waxa weye xadiis saxiixa ah, oo waxa weye fatxulbaariga ayaad ka helaysaa oo waxa weye halkaas ay ku caddahay wey marka halkaa waxaynu ka garanay wuxuu ku yaalaa bukhaariga raqamka toddoba kun iyo waxa weeye saddex boqol iyo waxa weeye lixdan iyo labo halkaa marka waxaynu ka garanay inayna banaanayn wixii aynu sax u garanaynin inaynu qaadano oo ku yeelo ma ku raacayno wuxuu leeyahay xaafid ibn xajar markuu xadiidkaa sharaxayo qaala ibn badaal raximahullah wuxuu ka warinaya can ilmuhallab wuxuu ka warinaya hada annahyu inama huwa fi su'aalihim camaa laa nasa fiihi wixii aan nas loo haynin oo aan deliil saxiixa loo haynin oo waxa weeye aynu garanayni waxay tahay ma weydiinayno liannahu waxa weeye lianna sharcunaa sharcigeenna iyo diinteenna ayaa inagu filan oo waxa weeye diinteenna kaamila marka ma weydiinayno wixii ay inoo sheegaanna oo ay ina yidhaahdaan diinteedaa saa qabtay waxaynu fiirinaynaa waxaani ma diinteennu ma waafaqday mise ma inkirtay oo diinteennu waa radiday leanna waxyaalo badan oo ay sheegan jireen oo ay lahaayeen diintay ka mid tahay oo towraad bay ka mid tahay ayaa kitaabka qur-aanka lagu radiyey oo ilaahay radiyey oo waxa weeye uu ilaahay beeniyo caddeeyey inay been tahay ama wixii aan markaas eh, sugnayn oo waxa weye kitaabkeenu ridiyin oo kitaabkeenu nahyin waxa weeye aan wax daliila oo ku sugnaatay ma jirin waxaynu odhanaynaa markaas laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum hana rumaynina hana beeninina marka waxa weeye wixii aan caqiide laga qaadanaynin oo waxa weeye aan laga qaadanaynin xukum sharciya waxaynu leenahay markaa mana rumaynayno mana beeninayno hadday sheegaan oo yidhahdaan taariikhda saasaa ku sugnaatay waxaynu leenahay bas weye annaga ma beeninayno mana rumaynayno oo saasay sheegeen wallahu aclam bisaxatihi inuu sax yahayna ilaah baa garanay marka haddaba khulaasadeedi waxa weeye saddexdaa nooc ayaynu u kala qaadaynaa waxyaalihii reer banu israa'iil laga soo wariyey inay waxa weeye kitaabkeenna iyo sunnaha waafaqaan waa sax baynu leenahay oo kitaabka iyo sunnaha waafaqay inuu kitaabka iyo sunaa ay khilaafaan oo waxa weye ay caddaato waxaana inay baatil tahay waxaynu leenahay may waa beentii aa ku darteen wixii aan la garanaynin kitaabkuna uuna ka hadlin sunnuhuna uuna ka hadlin nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaanu leenahay markaa xadiidkaa nabigeennu qaadanayna laa tusaddiquuhum walaa tukadibuuhum hana beeninin leanna waxaa dhici karta haddii aad rumaysatid baatil inaad rumaysid oo wax beena inaad rumaysid haddaad beenisidna waxaa dhici karta inaad wax ruma oo run ahaa oo saxiix ahaa inaad beenisid haddaba labadaba marka lama ogola oo labadaba waxaynu leenahay ha beeninin hana rumaynin oo waxa dhaadaa aamantu billahi wamaa unzila ilaykum wamaa unzila ilayna ilaahay wuxuu soo dejiyey anigu waa rumeeyey oo ilaahay xaggii wixii ka yimid waa rumaysanaay amaa waxaad idinku ku darteen oo ay suurtagal tahay inay iyagu ku dareen waxaanu leenahay annaga ma rumaynayno oo waxa weeye ma garanayno ilaah baa garanaya leanna waa qoom inaga horreeyey oo aynu garanaynin laynoomana sheegin sidaa daraaddeed marka ayay culummadu saasay u kala qaadeen saddexdaa qowl wey ama xukmu marwiyaati bani israa'iil xukumku muxuu noqonayaa in la soo weriyo waxyaalihii taariikhdooda ku yiilay oo waxa weeye la soo naqliyo maxay tahay xukumkeedu ibnu kasiir raximahullah wuxuu yidhi ikhtalafa ahlulcilmi fi xukmi hada الnوع min اlsrاaliyaat culumadu waa isku khilaafeen noocan oo waxa weeye eh, aan la garanaynin ma run baa mise waa been ayay isku khilaafeen qaar waa diideen oo waxay yidhaahdeen aslanba wax alla wixii reer banu israa'iil ay sheegeen oo aan kitaabkeenna iyo sunnaheenna lagu sheegin ma qaadanayno oo banaankaa ka maraynaa mana werinayno mana keenayno taariikhna ka dhigan mayno waxayna u deliishadeen xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam cumar ibna khadaab baa waxaa dhacday baa la yidhi isagoo akrinaya warqad ayuu soo qaaday markaasuu akriyay ay towraad ku qoran tahay oo ahlu kitaabkii wax ka mida ah ay qoreen markaasuu nebigu arkay markaasuu nebigu nebigu u keenay nebigaa ku xanaaqay marka oo xanaaqay oo wuxuu yidhi amutahawikuuna yabna khadaab waana bayna adhurikum waladii nafsii biyadihi laqad ji'tukum biha baydaa'a naqiya waxaan idiinla imid buu yidhi war ma diin yuhuud baad aadaysaan aniga oo idinla jooga waxaan idiinla imid buu yidhi diin saxiixa oo waadixa oo waxa weye nadiifa laa tas'aluuhum waxba ha weydiinina can shayin wax aad weydiisaan yay jiri nimankaan oo waxa weye waxba ha weydiinina fa yukbiruunakum fa yukbiruukum waxay ay idiin sheegaan markaa inta weydiisaan bixaqin fatukadibuu marka aad beenisaan fatukadibuu bihi beenisaan leanna waxaa dhici karta oo nebigu inooga digayaa haddaad nimankaa wax weydiisaan oo wax idan garanayn aad weydiisaan oo ay idiin sheegaan markaa oo ida yidhahdeen saa iyo saa weeye hadde haddaad beenisaan marka oo wixii ay idiin sheegeen aad beenisaan intay xaq ahaayeen khatar baad ku sugantihin leanno wax tawraad ku sugnaatay oo daliil saxiixa ku sugnaatay haddii aad beenisid waa khatar weyn oo waxaad ku dhacaysaa diinta ilahay inaad beenisay leanna tawraad sax bay ahayd oo nebi muuse lagu soo dejiyey haddaad rumaysatid intay baatil kuu sheegaanna aad rumaysatidna hadda baatil baa rumaysay sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay inaad waxa weeye nebigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi low anna muusa sala allahu calayhi wasalam kaana xayan lamaa wasicahu ila ilaa an yatabicanii aniga inuu iraaca mooye wax kale oo u banaanaan lahaa ma jirto wey marka maadaama la yidhi nebi muuse calayhi salaatu wasalaam hadduu maanta noolaan lahaa inuu aniga iraacay waajib ku noqon lahayd haddaba marka wax alla waxay inoo sheegaan oo aynu daliil saxiixa ah u haynin bannaankaynu ka marayna xadiidkaana waa xadiid xasana sida sheekh albani ku caddeeyey irwa alqaliil waxa weye raqamka kun iyo shan boqol toddobaatan iyo sagaal waxaana weriyey imaamu axmed iyo waxa weeye maaragtay da imaamu darimi iyo waxa weeye ibn abi caasim ayaa weriyey wa xasanu lishawaahidihi waa xadiis xasana weyn waxay marka culummadaasi waa diideen oo waxay yidhahdeen ma qaadanayno annaga wax alla waxay la yimaadeen ma qaadanayno waxaa kaloo ka mid ah xadiis kale oo nebiga ka sugnaaday calayhi salaatu wassalaam maya cabdullahi ibni cabaas ayaa wuxuu leeyahay yaa macshar almuslimiin muslimiinta kulankeediyo kayfa tas'aluuna ahla alkitaaba can shayin w kitaabukum aladii unzila calaa rasuuli illaahi axdathu lakhbaari billah see baad reer ahlu kitaab wax u weydiinaysaan kitaabkii laydiin soo dejiyey oo ka dambeeyey oo ayaaba akhbaartii o dhan ku sugan tahay maxaad uga baahantihiin marka kitaabkiina ku dhega ayuu leeyahay oo waxba ha weydiinina liannahu iyaguba wax ida weydiin ee kitaabkiina wixii ku qoraa idama weydiinayaan koodii bay doonayaan inay idiin sheegaan marka waxbaha ka qaadanina marka leanna waxaa khatara inaad wax xaqaynta idiin sheegaan aada beenisaan ama ay idiin sheegaan wax baatila oo aada rumaysaan wuxuu marka cabdullahi ibnu cabbaas halkaa ku nahiyaya in la qaato kalaamkoodii oo wuxuu leeya warxaba dadkaan ha ka qaadanina waxnaha ka rumaynina imaam albukhaari ayaa weriyey xadiidka waa xadiid saxiixa waa athar saxiixa oo cabdullahi ibni cabbaas ka sugnaaday weye toddoba kun iyo saddex boqol lixdan iyo saddex ayuu ku weri wuxuu kutusayaa markaa qowlkaasi inaan waxba laga qaadan nimankaas oo waxa weeye banaanka laga maro sidoo kale cabdullahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay laa tas'aluu ahla alkitaabi can shayin war waxba ha weydiinina ahlu kitaabka fa inahum lan yahduukum waqad adalluu anfusahum naftoodii bay dhumiyeen oo baadiyeeyeen see bay adi wax kugu faa'ideynayaan marka waxaa dhici karta buu yidhi inay inta wax kuu sheegaan wax run ahaa aada beenisid ama wax baatila ah inta kuu sheegaan aada rumaysid sidaa daraaddeed saxaabadii waxay naahiyayaan inaan la qaadan qowlkooda oo banaanka laga maro cabdirasaaq ayaa wariyey xasanahu xaafid ibnu xajar fi fatxi ilbaari ayuu xasan kaga dhigay majrada saddex iyo toban safxada afar boqol iyo sideed ayuu maaragtay xasan kaga dhigay halkaa marka waxaa inooga sugnaatay oo inoo caddaatay inayna habboonayn in kalaamkoodii la qaato wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir khulaasadu waxa weeye e, sida aynu maarata soo khulaasaynayno daahirka axaadiistan waxaa laga fahmayaa calaa taxriimi marwiyaati can bani israa'iil wax alla waxay reer banu israa'iil keeneen inaan la qaadan oo banaanka laga maro ayaa waxa weeye daahirka axaadiista iyo aqwaasha saxaabada laga fahmaya laakiin waxa weeye qaar culummada ka mid a ah ayaa ogolaado waxay yidhaahdeen wixii aan caqiida ka sugnaanaynin axkaamna laga qaadanaynin oo iska taariikha waa laga soo werin kara wax dhibaataana male hadday xataa waxa weye ayna laakiin bishardi waa inayna kitaabkeenna khilaafin iyo waxa weeye sunnaha hadday ka hor timaado waxba laga qaadan mayo waxayna deliishadeen xadiidkii inoo soo hormaray oo ahaa xadithuu can bani israa'iil walaa xaraj ka sheekeeya waxna waxa weeye wax dhibaataa ma leh marka xadiiskaasay deliishadeen uu nebigu yidhi xadithuu can bani israa'iil walaa xarj wax dhibaataana ma leh sidaas daraaddeed marka ayuu wuxuu ibnu kathiir iyo culamo badan ku tageen wixii aan khilaafin waxa weeye oo kitaabkeenna iyo sunnaha aan khilaafin waa laga soo werin karaa wax dhibaataana ma leh bukhaari ayaa weriyey xadiiska xadiiskii cabdullahi ibni cumar oo waxa weeye saddex kun iyo afar boqol iyo waxa weye lixdan iyo kobu ku wariyey fi kitaabi axaadiis alambiya hadda haddaba marka waxaa halkaa inooga sugnaatay sida ibnu kathiir uu inoo caddeeyey in ay waxa weeye culummadii ay saa isugu khilaafeen oo ay qaar leeyihiin war nimanka ayaan waxba laga qaadanin oo waxa wax laga qaatiyey jiri qaarna waxay yidhaahdeen wixii aan kitaabkeenna khilaafin oo taariikh mujarad ah caqiidana aan laga qaadanaynin waa laga soo warin karaa wax dhibaataana male halkaa ayay markaa culummadii u kala kaceen marka ibnu kathiir wuxuu rajaxay wuxuu yidhi wixii maaragtay aan wax dhibaataa ku jirin waa laga qaadan karaa oo waxa weeye mashaakil male waa laga soo warin karaa wax dhibaataa ay leedahayna ma jirto haddaba sida saxiixa oo waxa weeye aynu raacayno dariiqa aynu raacayno ibnu kathiirna uu raacay waxa weeye wax alla wixii kitaabkeenna ku sugnaaday iyo sunnaha ayaynu horta ictimaadaynaa oo waxa weeye wax ka yimid reer banu israa'iil haba yaraatee ma ictimaadayno oo sida saxiixa ah, waa qowlkaa weeye oo waxa weeye waxaynu qaadanaynaa wixii kitaabkeenna iyo sunnaha ku sugnaaday taa ayaynu qaadanaynaa oo waxa weye aynu ictimaadaynaa horta kabacdi markaas wixii taariikhda ku sugnaaday laba arrimood baynu u qaybinaynaa taariikhdu ama reer banu israail soo guuriyeen ama cid kale a keentee wixii taariikha laba qaybood baynuu qaybinaynaa wixii caqiide laga qaadanayo iyo waxa weeye axkaam taariikh kama qaadanayno caqiide iyo axkaam midna kama qaadanayno wax taariikha oo waxa weeye axkaamta iyo caqiidada waxaa laga qaataa kitaabka iyo sunnaha haddaba sidaa daraaddeed wixii caqiide ah oo ku sugnaa oo caqiide laga qaadanaya caqiida ka ratimayso waxaynu leenahay waxaa naga daaya reer banu bay ka yimaadeen ma qaadanayno oo waxa weye banaankeenu ka marayna amaa wixii taariikh mujarada oon wax dhibaataa lahayn oo waxa weye matalan ay yidhaahdaan hebel waktigiisa halkaasuu ku dhashay ama hebel waxa weeye halkaasuu ka yimi ama waxa weye hebel intaasoo qof baa la dhalatay wax mashaakila male caqiidana maaha iyo hebel waktigaasuu dhintay da'daasuu jiray wax dhibaataa male leanno sababtu waxay tahay rusushu iyo ambiyadii say u badnaayeen waxay ahaayeen reer banu israa'iil marka maadaama ay reer banu israa'iil ahaayeen una badnaayeen taariikhdooda aad bay ugu badan tahay sidaa daraaddeed ibnu katiir raximahullah wuxuu aad iyo aad uga soo guurinayaa aqwaashoodii iyo waxa weeye waxyaalihii ay taariikhda ku keeneen aad buu u keenaya marka mar walba waxaan isku dayeynaa inaan fiirinno wixii isagaa radiyaya marka ibnu katiir wuu radiyaa wax alla wixii been ah oo waxa weeye uu isleeyahay waxaanay caqiida ka sugnaanaysa ama waxa weye waa wax beena ah, wuu radiyaya oo waa radiyaa oo wuu caddeeyaa inay been tahay oo waxa weye ayna saxiix ahayn haddaba qof walba oo muslima ah, waxaa looga baahan yahay sida ay culimmadu yidhaahdeen in uu qaato waxa weeye kitaabka iyo sunnaha wixii ku sugnaaday culamaau salaf ridwaanullahi calayhim iyo waxa weeye saxaabadii wixii ay sugeen ayaynu qaadanaynaa taa ayay tahay waajibka inagu waajibkaa inaynu ictiqaadno oo aynu raacno dariiqoodii sida sheikh alislaam ibnu taymiya iyo maxaa weeye naasir sacdi iyo ibnu kathiir culummadoo dhan ay saa leeyihiin amaa ahlu lahwaa dadka ahlu ahwaaga oo hawadooda raacay sida waxa weye reer banu israa'iil iyo waxa weeye mubtadacada kuwa waxa weeye raafidadoo kale iyo waxyaalaha noocaas oo kale waxaynu samaynaynaa wax aqwaashooda ma qaadanayno hadday caqiida ka sugnaanayso iyo waxa weeye axkaam ama wixii waxa weeye iska taariikha oo mujarad ah oo aan wax xukuma ka ratimaynin waa laga qaadan karaa buu yidhi ibnu katiir raximahullah waxa uuna u tartiibiyey ibn katiir saynu sheegnay aqwaashaas sidii maaragtay uu u keenay ijtihaadkiisa oo waxa weeye wax ijtihaadkiisa ku saabsan ayuu keenay oo waxa weeye wuu tartiibiyey marka waa ijtihaadkiisa weeye radi allahu an eh, raximahullah waa ijtihaadkiisa marka habkaa inaguna ayaynu ku soconaynaa oo hadda wax aynu ku beerino oo dhaano habkan uu u tartiibiye waa khalad ma hayno leanna waxa weeye isaga ayaa wuxuu ahaa nin taariikhda aad iyo aad u yaqaan oo taariikhda qoray isaga ayaa ahaa oo ahlu taariikh buu ahaa waxa weeye imaamu ahlu taariikh ayuu ka mid yahay oo taariikhda aad iyo aad ayuu ugu xeel dheeraaday kitaab albidaaya wanihaayuu leeyahay oo taariikhda uu aad iyo aad uga hadlay intaa marka waxaan uga gudbaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qasas alambiyaa iyo dariiqadii aynu maraynay muqadimadeedii muqadimo yar baynu ka samaynaynaa marka ibnu kahiir raximahullah awalan magaciisa waxaa la yidhaahdaa alimaam alcalaama almuxadith alxaafid almu'arikh ayaa lagu ammaanaa inuu imaam ahaa caalim uu ahaa waxa weeye aad iyo aad oo waxa weeye diinta islaamka ugu adeegay ahlu taariikh uu aad iyo aad taariikhdana uu waxa weeye u yiqiinay abulfidaa ayaa la oran jiray oo lagu kunyeyn jiray ismaaciil ayaa magaciisa la oran jiray ibni camr ibni kahiir ibni dawiy ayaa la oran jiray binu dawiy ayaa la oran jiray ibnu kahiir markaa marka magacaa ibnu kahiirku waa awowgiis ama waa awowga labaad ama waa awowga saddexaad ayaa waxa weeye la oran jiray ayay culummadu leeyihiin wuxuu ku dhashay oo qurashi buu ahaa baa la yidhi alqurashiy ayuu ahaa baa la yidhi oo wuxuu degenaa oo waxa weye addimashqiya ayaa lagu magacaabaa leannahu dimashik ayay deganaayeen oo waxa weeye tuulo u dhow ayuu ku dhashay oo waxa weeye aabihii degenaa ayuu ku dhashay kabacdina markaa dimashik ayuu usoo wareegay markii aabihii dhintay raximahullah waqad ishtahara wuxuu caam ku yahay marka oo ku caam baxay cimaad uddiin ibnu katiir raximahullah ayuu waxa weye aad iyo aad uga caanbaxay marka ibnu kasiirka ah waxay leeyihin culummadu waa jaddi awowgi weeye alaqrab ow alabcad marka awowgiisa koowaad waa noqon karaa kan saddexaad ama kan afraadna waa noqon karaa culummadu intaba waa yidhahdeen calaa kulli xaal ibnu kaiirka kasiirkaasi waa awowga u yahay laakiin awowga uu yahay ma cadda waxa uu leeyahay alcalaamat almuxadis axmed ibn shaakir raximah imaamkii caalimka ahaa oo muxadidka ahaa oo casrigan dhintay raximahullah dhowaan buu soo gaaray oo masar ku dhintay waxa uu leeyahay raximahullah marka uu ka hadlayo oo turjumada u samaynaya ibnu katiir waxa uu leeyahay waxaa haboon in la tambiihiyo oo la ogaado laba ibnu katiir baa jira laba ibnu katiir ayaa jira alxaafidu almufasir ninka tafsiirka qoray oo macruufka ah oo ibnu katiir caamka ku ah iyo nin qaari ahaa oo raggii quraacda ka mid ahaa oo waxa weye raggii hore ahaa oo waxa weye quraadii quraau sabca ku jira marka waxaa la oran jiray buu yidhi ninkaa quraada ku jiray cabdullah ibn kathir almaki marka waxa weye waa imaamu maka oo qiraa'ooyinka imaamkii waxa weeye looga dambeeyey oo waxa weeye qiraa'ooyinka sabcada oo toddobada oo ugu saxiixsan ayuu qiraa'o marka waa taabici weye ninkaas ma aha wakti dambe taabici buu ahaa wuxuu la kulmay ba layihi anas ibnu malik wuxuu la kulmay maaragtay sidoo kale saxaabo kale oo waxa weeye uu kaga qaatay maaragtay sida cabdullahi ibnu zubayr iyo ayuu la kulmay oo wax ka wariyaa marka taabiciintii ayuu ahaa wuxuuna dhashaa la yiri sanadkii afartan iyo shantii hijiriyada wuxuuna dhintay boqol iyo labaatankii haddaba ibni katiir oo markii la yidhaahdo quraacda laga hadlayo oo qiraa'ooyinka laga hadlayo oo culuumu laga hadlayo qiraa'atu ibni kasiir haddii la yidhaahdo ninkaa horaa loo jeedaa cabdullahi ibni kasiir almaki ayaa loo jeedaa ma aha ibni kasiirkan mufasirkaa saa ayuu inoogu caddeeyey maaragtay eh, axmed shaakir raximahullah wuxuu yidhi eh, amaa ibni kasiirkan dambe wakti dambu ahaa amaa ibni kasiir aabihi ibni kasiirkan hadda aynu ka hadlayno oo da'diisu inoo imaan doonto waktiga uu dhashay isagu waxa weeye aabihii waxaa la oran jiray shihaabuddiin abuxafsin marka shihaabkaasi waa laqab oo lagu ammaanayo inuu diinta islaamka u soo gargaaray oo u soo adeegay ayaa lagu ammaanayaa waxa uu leeyahay xabsi ayaa la oran jiray cumar ibni katiir ayaa la oran jiray oo awowgiisaas ayaa marka ahaa baa la yidhi maaragtay katiirka aabihii baa kasiir ahaa ba la yidhi cumar ibna kasiir baa isaga la ohan jiray ba la yidhi abu xabsirna waa lagu magacaabi jiray faqad kaana min alculamaai alfuqahaa walkhudabaai alfusaxaa wuxuu ahaa aabihii caalim buu ahaa nin shiika buu ahaa oo waxa weye aad iyo aad u wanaagsan oo khatiib ah oo waxa weeye magaalo ut e, magaaladii uu deganaa oo waxa weeye e, la ohan jiray maaragtay majdel oo waxa weye qaryo u dhow magaalo u dhow e, dimashik ayuu imaam ka ahaa baa layidhi oo khatiibka ahaa oo dadka diinta beri jiray oo waxa weye fuqahadii ayuu kamid ahaa waxaa arday u ahaa oo diinta ka bartay imaamu nawowi raximahullah marka shihaabudiin abuxafsi wuxuu ka mid yahay culummadii imaamu nawowi ayuu kamid yahay waa ibnu kasiir aabihi marka wuxuu ahaa marka eh, khatiib buu ka ahaa magaaladaas dadkana diintuu beri jiray waa magaalo yar oo waxa weeye u dhow waxa weeye maaragtay dimashik ayay waxa weye halkaa ku taalla sham ku taala weye amaa mawlidahu goormuu dhashay imaam ibnu katiir raximahullah culummadu waa isku khilaafsan yihiin waktiga uu dhashay oo waxa weeye saxiixa waa la isku khilaafsan yahay laakiin khilaafku wax weyn maaha waa wakti yar wey waa sanad iyo labiiyo saddex sano waxa la isku khilaafsan yahay waxaa la isku itifaaqsan yahay inuu xuduudii dhashay sanadkii toddoba boqol taariikhdu markay ahayd toddobadii boqol oo hijiriyada inay ahayd haddana dee waa kun iyo afar boqol iyo ziyaado iyo dhowr iyo labaatan adu waxa weeye waa toddoba boqol ka hor iyo toddoba boqol iyo dhowr iyo labaatan sano ayuu ayuu maaragtay ka soo wareegtay waktigii uu dhashay marka waxaa dhici karta baa la yidhi inuu laba sano ka hor dhashay ama sanad ka dambeeyey ama waxa weeye waktiyadaas ayuu dhint ayuu dhashay ba la yidhi laakiin waxaa la isku itifaaqsan yahay inuu aabihii dhintay raximahullah inuu dhintay ma aragtay toddoba boqol iyo saddexdii marka calaa kulli xaal toddobadii boqol iyo saddexdii ka hor ayuu dhashay ibnu kathiir leanno isaga oo jooga oo wiil yar ah oo aan weli qaangaarin oo waxa ilmo yara ah laba sano saddex sano afar sano meelahaas ayuu aabbiye dhintay raximahullah oo agoon buu ahaa marka ibnu kathiir raximahullah walaalkii oo waxa weeye ka weynaa oo la ohan jiray kamaaluddiin cabdulwahaab oo waxa weye isagana culummadii ka mid ahaa oo nin shiikha ahaa oo aad iyo aad ula soo dadaalay ayaa diinta baray baa layidhi qur-aankiibuu xifdisiiyey oo waxa weye la dadaalay carabigiibuu baray culuumtii o dhan buu baray aad iyo aad buu ula dadaalay isagaa soo koriyey ba layidhi marka marka aabbana wuu u noqday oo waxa weeye waa soo koriyey walaalkiis buu ahaa laakiin oo waxa weye kor uga weynaa oo waxa weeye raggii aad iyo aad u wanaagsanaa ka mid ahaa ilaa lagu magacaabay isagana kamaaludiin marka waxa weeye carabtu hadday mar ay ku magacaabaan qofka kamaaluddiin iyo shihaabuddiin iyo waxa weeye cimaaduddiin iyo waa nin caalim ah weeye oo diinta u soo adeegay oo aad iyo aad wanaag ka tegey iyo cilmi ayaa lagu magacaabaa sidaa daraaddeed marka ayay waxay leeyihiin ragga u turjumadda u sameeyey waxay leeyihiin waxa uu waxa weeye cilmiga ka qaatay markii hore walaalkii ayaa soo koriyey oo dimishq keenay qur aankiibu wuxuu xifdiyey baa la yidhi isagoo waxa weye sanadkii taarikhdu markay ahay toddoba boqol iyo koob iyo tobankii adugu isagoo ama toban jira ama koob iyo toban jira ama weliba waxa weye aan tobankii gaarin ayuu xifdiyey qur-aankii oo waxa weye uu xaafidulqur'aan noqday culuum aad u badanna uu bartay markaasu wuxuu bilaabay baa la yidhi leannao dhaqan baa jiray muslimiintu ay leeyihin marka hore qur-aanka ilmaha la xifdisiiyaa kabacdi baa culuumta la baraa markaa kale loo bedela fiqiga ayuu bartay marka wuxuu ka tafaquhay baa la yidhi markii hore uu xifdiga uu bartay oo mutuuntii xifdiyey madhab eh, calaa madhab shaafici imaam shaafici madhabkiisii oo shaaficiyada madhabkoodii ayuu bartay ba la yidhi oo aad iyo aad u bartay culumtii mukhtasarka ahayd oo waxa weeye eh, fiqigii ayuu xifdiyey ba la yidhi kabacdi markaasu wuxuu u gudbay inuu waxa weeye cilmigii kale sii barto aad buu culuumulqur'aan u bartay ba la yidhi iyo waxa weeye xadiidkii iyo diraasadii ayuu aad iyo aad u bartay iyo taariikhda iyo culuum rijaal ayuu aad iyo aad u bartay lama sheegin baa la yidhi xaafid ibnu katiir raximahullah oo intuu dimishq ka tegey oo waxa weeye magaalo kale cilmi u doontay lama sheegin baa la yidhi sababtu maxay tahay lanna waktigiisa waxay ahayd dimishq kaanat manbacan manbacan min manaabic alcilmi cilmiga ilihii cilmigu kasoo buruqanayay bay ahayd oo iyadaa cilmiga loo soo aadi jiray oo culummadoo dhan baa joogtay oo waxa weeye ahlucilmigii o dhan baa isugu yimid leanno bal ufiirso fiirso waxaa halkaa joogay oo waxa weeye ka mid ahaa culummadii joogtay e, e, imaamu maaragtay abilxijaaj almizi alxaafid almizi ninkii waxa weeye aan wax lamidaba jirin xifdigiisa oo waxa weeye e, taadiib ulkamaal ahaa oo cilmi rijaalka aad iyo aad looga dambeeyo ayaa waxa weeye shiikh u ahaa haddana gabadhii sii siiyey oo waxa weeye wuxuu qabay gabadhii wuxuu guursaday ibnu kathiir gabadhii la oran jiray zaynab oo waxa weye imaam ulmizi uu dhalay halkaa marka ayuu la degey imaam ulmizi oo waxa weye xaafidkii kabiirka kabiirkaana ayuu la degey oo cilmiga ka bartay oo xadiidkii ka bartay oo waxa weeye eh, ajarxu watacdiil iyo culuum rijaal uu ka bartay ilaa waxa weeye uu noqday isagiina culummada aad iyo aad waxa weye loo ammaano oo waxa weeye looga dambeeyo musطalaxu alxadiidka iyo aljarxu watacdiil aad iyo aad waxa weye looga dambeeyo culuum rijaal ibn katiir ilaa uu noqday wuxuu ka qaatay ba la yidhi kitaabkiisii tahdiibu kamaal ayuu aad iyo aad uga bartay oo waxa weeye eh, raggii oo dhan buu xifdiyey oo culuum rijaal buu bartay waxaa kaloo ka mid ahaa culimmadiisii uu la xiriiray oo cilmiga ka qaatay sheikh alislaam ibnu taymiya ayaa waktigaa joogay isagana dimishik oo waxa weye uu cilmiga ka qaatay wuxuu kaloo ka qaatay baa layihi oo culimmadiisii ka mid ahaa imaamu dahabi raximahullah ayaa ka mid ahaa iyo waxa weye isxaaq alaamidi culummadii waaweynayd walqasim ibn casaakir xaafidkii kabiirkaa ah ibn casaakir oo taariikhda looga dambeeyey ayaa isagana ka mid ahaa waxa weeye culummo aad u badan baa ijaaso siisay oo ka mid ahayd culummadii waxa weeye ima ibnu kahiir raximahullah waxa weeye diinta uu ka qaatay oo cilmiga ka qaatay aada iyo aad bay u badnaayeen waktigaas halkaasayna joogeen sidaa daraaddeed marka ibnu kathiir uma baahan inuu cilmi meel kale u doonto oo waxa weye magaalo kale uu aado uma uu baahan weyn marka halkaasuu cilmigii ka helay halkaasuu cilmigiisii ka daldashay marka oo rabbi uu la kulmay ayuu cilmiga ka qaatay amaa madhabkiisii iyo waxa weeye madhabta uu qaatay waxay yidhaahdeen culummadu xaafid ibnu kathiir raximahullah waxa uu la la noolaaday oo la joogay culummadii markaa u badnayd a'imatu shaaficiya oo waxa weeye jamaaco aad u badan sida imaamu almizzi iyo sida waxa weeye sheikha la odhan jiray burhaanuddiin alfazari iyo maaragtay sheikh kamaaluddiin ibn alqaadi iyo culummo badan oo halkaa joogtay oo waxa weeye madhab shaaficiya aad iyo aad u tiqiinay oo waxa weeye min a'imo miiran ahaa ayuu cilmigii ka bartay oo ka bartay maaragtay madhabkii imaam shaafici laakiin imaamu eh, imaam ibnu kasiir raximahullah ma ahay nin taqliidiya oo waxa weeye culummadoo dhan waxay ahaayeen madhabka ha qaateen laakiin sida maanta madhabta loo yaqaan shaaficiye ayaan taqliidinaya anoon garanaynin waxa saxiixa iyo waxa saxa ayaa waxaan iska leeyahay anugu shaaficiyaan ahay shaaficiyadu saasay qabtaa hadda waxaa laga yaabaa waxaan uu sheegayaba shaaficiya inayna qabin oo waxa weeye madhabu shaaficiya ayna ka mid ahayn oo culamaadu shaaficiya ay radiyayaan noocaas oo kale ma ahayn ibnu kasiir ibnu kasiir raximahullah wuxuu ahaa nin caalim ah oo diinta fiirinaya waxa uu fiirin jiray qowlka imaamu shaafici uu yidhi wuxuu fiirin jiray qowlka imaamu abu xaniifa uu yidhi qowlkii imaamu malik qowlkii imaamu axmed culummadii oo dhan imaamu alawsaaci kulligood oo dhan buu fiirin jiray aqwaashoodii markaasuu wuxuu qaadan jiray qowlka waafaqa deliisha iyo sunnaha iyo waxa weye kitaabka qur-aanka waafaqa ayuu qaadan jiray marka waxa weye sidaa daraaddeed wuxuu aha mujtahide ma ahayn nin waxa weye muqalida ah oo waxa weeye laakiin waxaa loo nisbeeyaa in la yidhi shaafici ayuu ahaa wax dhibaataana male hadduu qofku intuu diintii qaadanayo oo waxa weeye uu raacayo dariiqii saxda ahaa uu yidhaahdo aniga shaaficiyaan ahay wax mashaakila male oo waxa weye wax dhibaato ay leedahay ma jirto ee waxaa la diidaya taqliidka indhahala oo waxa weye iska tirahayd nas baa lagu sheegaya lagu leeyahay war masaladan waxaa waafaqay daliishii iyo adiladii wuu khilaafay imaamu shaaficiya waxaa khilaaf waxaa waafaqay maaragtay imaamu axmed markaasaad leedahay maya anigu shaaficiyaan ahay taa weeye midda la diidaya waa inaad ogaatid akhilmuslim wa waktilmuslima shaaficiya walaa axmediya walaa waxa weeye malikiya kulligood waa isku mid wey diinta saxdaa ah waxa weeye qur-aanka kitaabka sunnaha inaad raacdid iyo waxa weeye sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad raacdid kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebigu inuu la yimid ayaa la raacaaye culummadu waxa weeye aqwaashoodii waa sharax weeye way inoo sharaxayaan marka sidaynu hadda usoo sheegaynay oy masalada isugu khilaafeen masaladii banu isaagaadka markaynu ka hadlaynay hadday masale isku khilaafaan waxaan fiirinaynaa qolada u dhow sawaabta iyo adilada ee waxa weeye qofna iska taqliidin mayno amaa waxa weeye caqiidadiisu maxay ahayd imaamu eh, ibn kahiir raximahullah caqiidadiisu waxay dhaha caqiidatun salafiya caqiidadii selafka laga soo gaaray nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii iyo waxa weeye a'imadii imaamu shaafici iyo axmed iyo kulligood waxa weeye taabiciintii oo dhan caqiidadoodu waxay ahayd caqiidatu salaf asaalix in lagu socdo dariiqii ay mareen saxaabadii oo aan laga leexan ayay ahayd sidaas daraaddeed caqiidadiisu ma ahayn caqiida ashcariya caqiido kale ma ahayn caqiida suufiya ma ahayn caqiidatun salafiya ayay ahayd oo saxiixa oo waxa weeye kitaabka iyo sunnaha uu ku soconayo oo uu ka qaadanayo kitaabka iyo sunnaha ayay ahayd caqiidadiisu raximahullah leannahu sababtu waxa weeye imaamu lmizzi iyo ibnu taymiya iyo dahabi iyo waxa weeye ayuu waxa weeye la noolaaday iyo ibnu lqayim aljawzi raggaasoo dhan buu la noolaaday oo cilmiga ka qaatay marka ibnuqayim cilmi kama qaadana isku lood bay ahaayeen oo waxa weeye isku arday bay ahaayeen laakiin imaam sheikhu islam ibnu taymiya iyo imaam almizi iyo imaam adahabi iyo kullood waxa weye caqiidadooda waa caqiidatu salafiya wey leanna waxa weye markay ka hadlayaan caqiidada kitaab waxaad akhridaa maaragtay alculuw lidahabi maaragtay marka uu ka hadlayo waxa ay ka hadlayaan sifaatka iyo markay ka hadlayaan caqiidatu salafiya ayay qaadanayaan oo waxay leeyihin saxaabadu dariiqay mareen waa in la maro ayaa waajiba sidaa daraaddeed marka lama oranin oo lama sheegin imaam ibnu katiir raximahullah inuu khilaafay ragga ee wuxuu raacay raggiisii uu la joogay oo waxa weeye caqiida salafiya ayuu qaatay waxaana taa shaahid u ah oo caddaynaya oo ka markhaanti kacaya inuu caqiida salafiya qaatay qofkii akriya kitaabkiisa tafsiirka oo waxa weeye sida uu u taqriirinayo oo u radiyayo qowlkii suufiyada khawaarijtii waxa weeye muctazila markay sifaatka isku khilaafaan inuu taqriirinayo oo waxa weeye uu raacayo oo xaqiijinayo ou leeyahay sawaabtu waxa weye waa qowlkii saxaabadu ay yidhaahdeen waa in la raaco weeye marka caqiida salafiya ayuu qaatay raximahullah amaa mu'alifaadkiisa mu'alifaad aad u badan buu leeyahay waxa ugu horeeya oo caam ah tafsiirka markii laga hadlayo kitaabka tafsiirka oo tafsiir ibnu katiir la yidhaahdo tafsiiru alqur'aan alcadiim ayaa ugu horeeya oo waxa weeye hadda noqday ilaa guri kasta laga helayo qof kasta oo daalibu cilmiya ah, kitaabkaa waxa weye waa kitaab muhiima ah oo aad iyo aad u wanaagsan oo fudud oo waxa weye aad u fiican oo qof walba ka faa'iidaysan karo raximahullah ummadoo dhan ilaahay ku anfacay ilaahay ajar iyo wanaag ha ka siiyo axaadiistana wuxuu ku leeyahay kutub badan oo axaadiisa kitaab la yidhahdo jaamic almasaanid buu leeyahay oo waxa weeye uu isku daray uu tartiibiyey musnad imaamu axmed raximahullah wuxuuna ku daray eh, axaadiis kale oo min kutubi sita ayuu ku daray musnadu shiikhayn buu leeyahay oo waxa weeye bukhaari iyo muslim uu isku daray ayuu leeyahay waxa kutub badan buu marka leeyahay oo waxa weeye aad iyo aad u badan ayuu leeyahay waxaa ka mid ah takhriiju axaadiisi mukhtasar ibni xaajib ayuu takhriijiyey wuxuu kaloo leeyahay takhriij axaadiisi adilati tandiid marka kutub badan buu leeyahay mana uu dhamaystirin ba la yidhi kaah waxaa caam oo kale uu leeyahay ikhtisaar culuum alxadiid kitaabkii muqadimatu ibni salax oo uu sharaxay oo yuu leeyahay oo mustalax xadiidka laga bilaabo ayuu leeyahay wuxuu ikhtisaariyey baa la yidhi kitaabkii la yihahdo almadkhl eh, ilaa sunan oo lilbayhaqi ayuu ikhtisaariyey oo waxa weeye uu mukhtasar ka dhigay fiqigana kutub badan buu qoray kitaab la yihahdo alaxkaam oo fiqiga ayuu leeyahay ba la yidhi oo waxa weeye uu qoray maaragtay sanafahu fii sigarihi calaa abwaab markii hore oo cilmigiisu yaraa oo dhalinyarada ahaa kitaab uu qoray weeye ba la yidhi oo waxa weeye fiqiga ku socda oo uu abwaabiyey kitaab la yidhahdo atambiih ayuu leeyahay iyo mid la yidhahdo axkaam oo waxa weye kitaab aad u weyn ayuu leeyahay sharxu imaamu albukhaari ayuu sharxay ba la yidhi saxiix albukhaari buu sharaxay laakiin ma dhamaystirin ba la yidhi oo ka dhintay kitaab kaloo wuxuu leeyahy la yidhaahdo alijtihaad fi dalab aljihaad marka kutub badan buu leeyahay oo aan la soo koobi karin wuxuu kaloo leeyahay ba la yidhi cilmu rijaal atakmiil kitaab la yidhaahdo fii macrifati asiqaati waalducafaa walmajaahiil oo uu isku daray kitaabkii taadiib ulmizzi shiikhiisii fadalkiisana ahaa oo gabadhiisa uu qabay iyo miisaanu dahabi miisaan alictidaal lidahabi labadaana wuu isku daray ba la yidhi طabaqaatu fuqahaai shaaficiyiin ayuu leeyaha la yidhi kitaab uu turjumad u sameeyey a'imatu shaaficiya ayuu u sameeyey sida maaragtay waxaa la socday ba la yidhi muraaqib imaam shaafici oo turjumo uu u sameeyey ammaantiisii iyo wanaagiisii raximahullah ilaahay waxa weeyaan kacba eh, eh, ilaahay ha u naxariisto waxa weye ummaddana wanaaggu u galay ilaahay ha ka abaalmariyo taariikhda wuxuu ku leeyahay baan yidhi kitaabka caamkaa ah, oo aad iyo aad caamka u ah oo albidaa'i wannihaaya la yidhaahdo oo waxa weeye taariikhdao dhan loo noqdo kitaab kaluu leeyahay baa la yidhi oo mukhtasara oo siiratu nabawiya la yidhaahdo ayuu leeyahay aqwaalu ahli ilcilmi ayaan usoo gudbaynaa marka culummadu waxay ka yidhaahdeen iyo waxa weeye imaam ibnu katiir culummadu say u ammaaneen ayaynu usoo gudbaynaa waxa uu yihi maaragtay xaafid eh, addahabi wuxuu ahaa imaam lagu kalsoon yahay oo muftiya ah, oo muxadita ah, oo aad iyo aad loogu kalsoon yahay oo waxa weeye cilmigiisa laga faa'idaystay oo aad iyo aad mufasira oo waxa weeye naqdiyey wax alla wixii daciifa daciifiyey oo aad iyo aad u kala saaray ayuu ahaa buu yidhi kutubtiisa iyo waxa weeye fataawadiisiina isagoo nool ayay meel walba ka dhacday oo la jeclaaday oo ummadoo dhan gaartay ibnu xabiib alxambali waxa uu leeyahay wuxuu ahaa imaamun bitasbiixi wa taali imaam wuxuu ahaa cibaado badan oo waxa weeye tasbiixsada oo ilaahay xusa wuxuu ahaa buu yidhi ninka waxa weeye loo noqdo oo nimanka ahlu ta'wiilka oo waxa weeye ahlu tafsiirku ka wadaa ay u noqdaan oo imaamkii mufasiriinta ayuu noqday buu leeyahay waxadata wa afaada wuu aad iyo aad buu dadka ugu faa'ideeyey ilaa waxa weeye fataawadiisii iyo kutubtiisii isagoo nool ay meel walba ka dhaceen wuxuu kaloo ku magacaabay wuxuu ahaa nin zuhdi badan oo adduunyada aan israacin oo aad iyo aad adduunyada uga go'ay ayuu ahaa ilaahay darti u go'ay gabay uu leeyahay oo waxaa jira uu odhanayo tamuru bina alayaamu tatrى inamaa nusaaqu ila alaajaari walcaynu tanduru waa waxaana soo maraysay buu yihi ayaamihii oo cimrigeygii baa socda waxaana naloo kaxaynaya maaragtay qabrigii oo maalin walba qof baa dhimanayo waa la sii wadaa maalin walba oo ku dhaafsana da'daadii baa soo yaraanaysa oo waxa weye geeridaadii baa soo dhowaanaysa indhihiina waa ujeedaa lagumana taamino qaadanayo falaa caa'idun daka shabaabu aladii madaa wuxuu yidhi shabaabnimadi ma soo noqonayso waa waktiguu weynaaday weeye ayuu gabaygan sheegayaa ibnu katiir raximahullah wuxuu leeyahay shabaabnimadii ma soo noqonayso oo tagtay walaa zaa'ilun hada almashiibu waxa weeye iradan iyo gabowgan hadda nagu dhacay oo na dilayna wax zuulaya ma aha oo waa la dhimanaya oo waxa weeye haddii mar cira kaa soo baxdo hadda ma kaa dhamaanayso ilaa aad dhimatid oo waxa weeye qabri ay kula gasho sidoo kale alimaam albadr ayni wuxuu leeyahay wuxuu ahaa qudwat lculamaa culummadu ninkii ay ku dayanayeen walxufaad ragga xufaada ay ku dayanayeen wa cumdatu ahli lmacaani walalfaad ragga tafsiirka iyo waxa weeye macaanida loogu noqdo oo wax fasira ninkay ku dayanayeen oo ictimaadayeen buu ahaa wa kaana lahu iطilaacun cadiimun fi lxadiidi watafsiri wataarikh taariikhda iyo tafsiirka iyo xadiidka intaba caalim buu ku ahaa wuxuu ku caanbaxay inuu waxa weeye aad iyo aad muhiim jiddan u ahaa oo dabdi iyo xifdi ayuu ku caanbaxay wuxuu leeyahay waintahaa ilayhi cilmu taariikhi walxadiidi watafsiir nin ka dambeeyey oo heerkiisii oo kala gaadhay lama hayo buu leeyahay isaga ayaa ugu dambeeyey raggii waxa weeye aad iyo aad loogu noqon jiray kutub badanna wuu leeyahay ayuu yidhi aad iyo aad buu ammaanay alimaam albadr alcayniy ayaa ammaanay raximahu raximahullah marki uu turjumada u samaynayey wafaatuhu raximahu llah waxaan ugu dambaysiinaynaa waan keenaynaa wafaatkiisi iyo waktigii uu dhintay iyo waxay culummadu ka yidhaahdeen markaa waxa uu leeyahay maaragtay waxa uu dhintay baa la yidhi maalin khamiisa lix iyo labaatankii shacbaan toddoba boqol toddobaatan iyo afarti ayuu dhintay marka adigu ama toddobaatan jir buu ku dhintay ama ilaa toddobaatan iyo shan sano toddobaatan iyo afar sano meelaha ayuu ku dhintay raximahullah dimishk ayuu ku dhintay baa layidhi magaalada caamka oo waxa weeye magaalo madaxda suuriya ayuu ku dhintay waxa uu leeyahay naasir ddiin dimashiqiy markuu turjumada u samaynayo kaanat lahu jinaasatun xaafilatun mashhuuda jinaasadiisii maalintuu dhintay aad iyo aad baa looga soo qayb galay leanno waxay kutusaysaa qofka markii jinaasadiisa ummadda islaamka o dhan ka soo qayb gasho ninkaas sida loo jeclaa iyo waxa weye dadkao dhan say uga naxeen iyo waxa weye dadkao dhan say aad iyo aad ugu nin walba u kala tartamayey bal inuu waxa weye wax ka soo xabaaro oo shahaadadiisa uu ka soo qayb galo sidaa daraaddeed bay culamaau salaf waxay ohan jireen markay ahlu bidca la hadlayaan mawcidunaa yowma aljanaasa maalinta qofku uu dhinto weeye ballanteennu ninka ahlu bidaca markuu dhinto cidina raaci mayso qabrigiis waxa weye janaasadiisii oo waxa weye dadkii ma rabaan oo waxa weye nin xun buu ahaa oo waxaweye ummadii o dhan ma rabaan qabrigiisa inay tagaan oo waxa weye cidna ka dhexi mayso laakiin ninka shiikha oo caalimkaa oo dadka diinta beri jiray oo sunnaha dadka u keeni jiray maalintuu dhinto dadkii o dhan baa naxaya waa la isku soo baxaya waa la wada barooranaya nin walba waa ka naxaya sidaa daraaddeed marka ayuu markuu dhintay ummaddii o dhan isugu soo baxday raggii ardadiisa ka mid ahaa rag ka mida ayaa gabay ka tiriyey oo waxa weye aad iyo aad ugu baroortay waxay yidhahdeen lifaqdika dulaab alculuumi tacasafu waxa uu leeyahay ninkaas gabayga ka tirinaya marka rifa baa la yidhaahdaa gabay maaha laakiin rifa baa la yidhahda qofku markuu dhinto in gabay ammaana laga tiriyo ayaa la yidhaahdaa oo lagu ammaano laakiin aan caqiidada waxba u dhimaynin aan waxa weeye ahaynna niyaaxana ahayn iyo waxa weye oohin ahayn ee in la ammaano qofku markuu dhinto hadduu wanaagsanaa way bannaan tahay wuxuu yidhi lifaqdika tulaab alculuumi tacasafuu waayidda lagu waayey iyo geeridaada raggii cilmiga dalbayey oo cilmiga kaa baranayey aad iyo aad bay waxa weye uga xumaadeen oo u naxeen wajaaduu bidamcin bidamcin laa yabiidu casiizi ooyin ayay ku wada waasheen oo waxa weye kulligood waa ooyeen haddana waxa weye aan joogsanaynin walaakin buu yidhi walow masajuu maa maa almadaamici biddima ilmaha ilmada ka timid indhahooda oo biyaha ka socda hadday dhiig u bedeli lahaayeen say u ooyayaan haddii dhiig ka imaan lahaa oo ay ku dadaali lahaayeen la kaana qaliilan yabna kafiiri wanaaggii aad ka tagtay iyo cilmigii aad ka tagtay iyo wanaaggaa dadka eh, aad tartay waxay noqon lahayd waxaas oohintaa yartaahi waxaad u yar bay noqon lahayd walow ay dhiigba indhahooda ka timaadee marka ma gudi karaan weeye wanaaggaagii cidna ma gudi karto ayuu leeyahay oo ku ammaanayaa raximahullah wa huwa kadalika saasuu ahaa leanna waxa weeye maanta cilmigiisii ayaa caalamulislaam oo dhan saa loo qurqurinaya oo laga faa'iidaysanaya meeqa jaahil waxa weye nin jaahil ahaa oo aan waxba kala garanaynin oo waxa weeye wax baray oo cilmigiisii iyo kutubtiisii ka aflaxay ilaa iyo yowma alqiyaamana waxaan rajaynaynaa in saa looga aflaxo raximahullah ilaah ayaa ka abaalmariyo wanaaggii uu galay oo waxa weeye ajar iyo xasanaad iyo waxa weeye miisaanka xasanaadka ilaahay inuu u saaro ayaan ugu ducaynaynaa wanaaggaa uu ka tegey intaa marka ayaynu kusoo soo gebagabaynaynaa ibnu katiir raximahullah turjumadiisii masaadirta loo noqonayo oo waxa weeye meelaha laga soo qaadanayo turjumada laga helayana qofkii raba wuxuu akrin karaa tadkiratu alxufaad lidahabi wuxuu akrin karaa alradd alwaafir libni naasir dimashqiyi naasir iddiin dimashqiyi wuxuu akrin karaa addurar alkaamina waxa weeye maaragtay ibni xajar alcasqalaani wuxuu akrin karaa dabaqaat shaaficiya maaragtay libni qaadi shuhba wuxuu akrin karaa daylu tadkirati alxufaad lisuyuudi wuxuu akrin karaa shadaraat dahab libni eh, libni cibaad ayuu akrin karaa albard wuxuu akrin karaayoo kale albadru aalic oo lishawkani wuxuu akrin karaayoo kale kahelaysaa abjad alculuum lisadiiq xasan khan raximahu llah waxaad kaloo ka helaysaa cimaad tafsir libni axmed shaakir raximahu llah waxaad kaloo ka maaragtay aad ka helaysaa oo waxa weeye isagana turjumo u sameeyey alaclaam lisarkashi maaragtay lisarkiliyi nin la yidhaahdo oo waxa weeye qoray isagana turjumo u sameeyey marka kutub aad u badan iyo mucjam lmu'alifiin oo waxa weeye lixakala ayaa isagana u sameeyey marka um, culamo badan oo ka dambeysay iyo waktigiisii ahayd ayaa turjumo fiican u samaysay oo ka hadashay oo waxa weeye aad iyo aad u ammaantay oo waxa weeye turjumadiis oo dhan sheegta weeye oo waxa weeye caddaysay raximahullah haddaba marka ibnu kafiir muqadimadiisii iyo muqadimadii waxa weye qasas alambiyaa halkaa ayay ku eg tahay waxaan marka sheegayaa kelimad yar oo aan ku darayo horta sideeda waxaanu ictimaadi doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala kitaabka qasas alambiyaa oo ibnu kathiir oo waxa weeye uu taxqiijiyey nin la yidhaahdo oo waxa weeye eh, mucaasira waxaa taxqiijiyey marka nin la yidhaahdo caamir ibnu cali iyo waa laba mageladood kitaabka ayaan horta ictimaadaya haddii rabi aniga oo aan keligii ictimaadaynin laakiin hadday tasxiix noqoto iyo waxa weeye hadday noqoto in dib loogu noqdo asalka meesha qowlka laga soo qaadanayo waxaan ictimaadayaa oo isku dayayaa qowl walba meeshii asalka laga soo qaaday inaan u tiiriyo oo waxa weeye hadday noqoto qasas alambiyaa hadda kitaabkii ibn kathiir baan utiirinaya oo qasas alambiyaa weye oo wax alla waxa aan qowl soo guurinayno ibnu kathiir haddii aan dhaho qaala ibnu kaiir waxaan u jeedaa kitaabkiisa qasasambiya ilaa haddii aan meel kale ka soo qaato qowlkiisa sida tafsiirka oo kale waan caddaynaya waxaa leeyaha tafsiirkuu ku yidhi qowlka culummada kale aqwaasheeda oo aan soo qaato waan caddaynaya iyagana oo waxaan ahayaa halkaasay ku yidhaahdeen oo waxa waan sheegayaa meesha a aan ka soo qaatay ama tasxiixu alxadiid xadiidta iyo aathaarta saxiixooda waxaan ictimaadayaa oo ugu horeeya oo waxa weeye aan aad iyo aad u ictimaadayaa imaamu almuxadis alcasri oo waxa weeye muxadisiinta casriga ah sida sheikh eh, maaragtay eh, moxamed naasir iddiin albani raximahullah oo imaamu ahlulxadiis ahaa casrigan oo kutub aad iyo aad u badan ka tegey oo waxa weeye aad iyo aad maaragtay eh, kutubtiisu ay mufiid u tahay oo culummadoo dhan ay u qoreen u qireen oo uga markhaanti kaceen inuu yahay muxadis alcasri ninka ayaan ictimaadayaa raximahullah ilaahay maaragtay ha u naxariisto hana ka abaalmariyo wanaagga iyo waxa weeye cilmiga iyo diinta uu uga tegay dadka ilaahay ajal iyo xasanaad ha ka siiyo waxaan kaloo ictimaadayaa wixii aan isaga ka waayo sida maaragtay axmed shaakir raximahullah imaam axmed shaakir isaguna waa sidoo kale oo waxa weeye dhowaan buu dhintay isaguna waxa weeye muxadis buu ahaa macruufa oo la yaqaan waxaan ictimaadayaa oo kale xaafid ibn xajar raximahullah iyo xaafid ibn kahiir alxaakim iyo dahabi culumadii muqadimiintahayd oo dhan mutaqadimiintahayd oo dhan baan ictimaadaynaa haddii rabidno xadiis walba waxaan isku dayayaa oo qasas alambiya ku arooray inaan sheego ciddii saxiixisay oo waxa weeye ninkii saxiixiyey shiikhii iyo imaamkii saxiixiyey inaan sheego ee aana iska soo qaadan ayaan isku dayayaa insha allahu tabaaraka watacaala haddii rabiidno waxaan leeyahay marka wax alla wixii khalada ah oo ku soo aroora qisas oo iga dhaca ilahayga subxaana qadirka a looga toobad keenaya oo waa ah khadaa weeye ilaah iyo rasuulkiisuna beri bay ka yihiin wax alla wixii aan ku saxana oo saxana oo qasdigaygu uu yahay inaan ummadda uga faa'ideeyo oo aan ka qayb qaato udcu ilaa sabiili rabbika inaan ka qayb qaato ayuu qasdigaygu yahay ummaddana aan uga faa'ideeyo qof walboo ka faa'iidaystana waxaan leeyahay marka ilaahaygi subxaana qaadirka ha kaa dhigo aladiina yastamicuuna alqowla fayatabicuuna axsana wax alla wixii khalada oo ku soo aroorana anna waan ka toobad keenayaa qof walba oo fahmana waa iga naseexayn karaa oo iga caddayn karaa si aan uga noqdo ayaan marka saas ayaan ku wadaynaa haddii rabbeenno waxaana bilaabi doonaa haddii rabbeenno qisatu aadam calayhi asalaam ayaan ka bilaabi doonaa haddii rabbeenno wa subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka waatuubu atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين